ulmadu ka digriye cawiya subahu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysan tahay afarlabaatanka bisha janaayo sanadka qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay ingiriiska iyo dalal kale oo yuhuudda markaa ku cadaadinaya inay aqbasho xalka keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka khaza ee ah in laba dal oo daris ay noqdaan yahuuda iyo sidoo kale dadka reer falastiin waxaad kaloo dhegeysan doontaan ruushka oo faahfaahin ka bixiyay diyaarad ku burburtay qeybo ka mid ah xadka ruashiya iyo ukrain oo sheegay in diyaaradda aanay ciidina ka badbaadin oo dadkii saarnaa dhammaantood ay wada geeriyoodeen waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan maxkamad ku taala taiwan oo markaa soo rogtay markaa cunaqabateyn iyo sidoo kale xayiraad mid ka mida ah siyaasiyiintii u loolamayay doorashadii dhawaan ka dhacday jasiiradda iska dugu dhawaaqda madaxbanaanida ee taiwan qodobadaasi kuwan ugu soo kordha xubnihii joogtada ha ah, warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyana u sheegay hadalkayga gaadhsiiye hatufyo balhaado hawadaaw duulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabimaysibe sida hilaaco waa qureysha weeno wa sida waa qureysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaama hoyda mahadhaama mise waylahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye mahadhaamahoyda mise waylahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye ilaahay uga heeshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiyo hawle waxay haabanaysee waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabuu hoygoodu leeyo ka habaabi mayside wasidaa hilaaco waa qurayn shaweeno wasidaa hilaaco waa qurayn shaweeno watima haldhaale mahadhaamahoyda mise waylahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaamahoyda maadaama hooyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdo seexan waaye isjacaylku hal bowla ku booyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaye halisjacaylku hal bowla ku booyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaye socodkee waniga hayaame aan haleelin socodkee hayga hawleeraysanhabar kuma dhiibine duxan kuu hibeeye habar kuma dhiibine duxan kuu hibeeye hayga hawlyaraysan sida lai haleelay intaanu caashaq ku helin sida haleelay intaan caashaq ku helin hayga hawlyanaysan

mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye hatufyo balhaado hawada uduulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabi mayside wasidaa hilaaco waa mise waylahaysa labadaa mid soo hubi hurdo seexan waayey yaree kale ayaa ka mid ah heystan uu ku luuqeynaya fanaanka allaawraxmade cumar dhuulle eeradeystan xaaskale allaawraxmade cabdalla nuuradiin waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka knn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qyoaasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xokaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn cisiiya sharaf ciheeda hohoyanay timahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilownae labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay meel mariyeen habraaca wax ka beddelka dastuurka dalka kaasi oo dood badan ay ka taagneyd muddooyinkii lasoo dhaafay toddobaadii lasoo dhaafayna la hadalhayay waxaana diidanaa arrintan iyo sidoo kale in la meel mariyaba ama la furo dastuurka xubno siyaasiyiin ah oo xirar kala duwan dalka kasoo qabtay oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore ra-iisul wasaareyaal hore iyo sidoo kale xubno kale ugu dambeynse labada gole ee baarlamaanka ayaa waxay yeesheen kulan wadajir ah oo ay ku meelmariyeen marka la eego habraaca wax kabeddelka dastuurka dalka laba boqol iyo kow xildhibaan ayaa ogolaaday meelmarinta oo kamid ah xildhibaanada labada gole iyadoo soddon xildhibaana sida guddoonka uu shaaciye ay diideen sida ayuunu meel mar ku noqday marka la eego eh, habraaca wax kabedelka dastuurka dalka meelmarinta habraaca wax kabedelka dastuurka ayaa aada waxaa isha ugu hayay marka la eego shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiin eh, kala duwan oo qaarkood mucaarad iyo muxaafadba leh halka qaar kale marka ay markaa diidanayeen in la meel mariyo habraaca wax kabedelka dastuurka dalka xubnaha eh, golaha shacabka ayaana markaa iyo sidoo kale xildhibaanada kale ee senatarada ee aqalka sare waa kulanka qeybka ahaa ayaan intooda badan waxa ay markaa meel mariyeen marka la eego habraha wax ka bedelka dastuurka inkastoo kulankii golaha ee wadajirka ahaa uu hareeyay buuq ay sameeyeen qaar ka mid a ah xildhibaanada oo iyagu diidanaa marka la eego meelmarinta habraaca wax ka bedelka dastuurka gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa gudoominayay kulanka wadajirka ah ay yeesheen labada gole ee lagu meelmariyey habraaca waxkabedelka dastuurka waana kan isagoo markaa shaacinaya codeynta loo qaaday habraaca iyo marka la meelmariyaba tirada xildhibaanada u codeysana isaga ayaaba sheegay dhegeysiwaan dhowrka xildhibaan oo fowdadu wado bannaanka la bixinaya waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta le inay fadhiistaan iyagoo mahadsan iyagoo mahadsan xildhibaanadu gacanqaad ka wadaay inay joojiyaan xildhibaan marwo xildhibaan marwo xildhibaan marwo xildhibaan marwo waa lama oggolo qalabkaad wadato xildhibaan marwo xildhibaan marwo lama ogolo qalabka noocaasa waa ka mamnuuc golaha lama ogolo qalabka noocaasa idinkoo mahadsan waxaan soo dhowaynayaa mudane gudoomiye ku soo dhowow bismillaahi raxmaan eh, iraxiim hilbaanodortuwartihiin dhowrka xildhibaanoo qaylinayso hadday joogi waayaan bannaankan bixin doona eh, marka hore bismillaahi raxmaan iraxiim walxasri ina alinsaana fii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri sadaqa allaahu alcaliyu alcadiim eh, ajendaha gacantaa loo taago xildhibaanada idinkoomaiyo sanatarada fadhiya boqol-iyo siddeetan iyo afar xildhibaan oo golaha shacabka ah soddon iyo lix sanatar oo agalka sare ah hala qaybiyo xildhibaanada buuqa wadana ha joojiyaan xildhibaana qaylinaya maanta waxa loo fadhiyana dastuurkii ma aha waxaa loo fadhiyaa eh, keliya laga hadli doonaa habraaca dhowrkan qofood oo fawdada warkooda kuma jirno xildhibaanada sanatarada sharafta leh waxaan rabaa inaad dhegaysataan warkay nimankaan iyo aydan buujinin dad wax kala wata weeye shaqada ummadda soomaaliyeed aan ugu dhaaranay baan fulinaynaa dalkeennaan badbaadinaynaa waxaan rabaa inta oggol xildhibaanada iyo sanatarada in la ansahay ogol gacanta ha taagin hana soo tiriyo hana soo tiriyo hana soo tiriyo eh, dijiya dijiya dijiya inta diiday inta diiday inta diiday inta diiday inta ka aamustay inta ka aamustay okay ah, natiijada soo gudbiya idinkoo aad u mahadsan xildhibaanada iyo sanatarada xildhibaanadii senatarada sharafta leh kooramku wuxuu ahaa boqol siddeetan iyo afar oo golaha shacabka ah soddon iyo lix oo aqalka sare ah eh, waxaa oggolaaday golaha shacabka boqol iyo siddeetan aqalka sare waxaa oggolaaday labaatan iyo kow sidaa daraaddeed waa ansax shirkan waa inoo xidhan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayuu ahaa oo shir gudoominayay shirka labada gole ee yeesheen ee lagu meelmariyey habraaca wax kabedelka dastuurka dalka oo ay in muddo ah dood ka taagnayd markii uu soo xirmay fadhiga golaha ee wadajirka ahaa kadib xubno kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka hadleen eh, marka la eego arrimaha taagan dooda arintan ka taagneed iyo siday u arkaan in la furo dastuurka dalka qabyadana laga bixiyo oo la dhammaystiro xildhibaano badan oo kamid a ah golaha shacabka waxay sheegeen in dastuurku uu noqday mashruuc aan dhammaad lahayn sanado badan iyo xukuumado kala duwan oo dalka soo marayna ay ku dhiiran waayeen inay dhammaystiraan oo ay ka shaqeeyaan danta shacabka soomaaliyeed si dastuurkan uu kaga baxo qabyada una noqdo dastuur dhammaystiran shuruucdiisana ay u dhammaystiran yihiin xildhibaanada qaar waxay sheegeen in dowladnimada soomaaliya ay weli markaa gaabis ku jiro inta dastuurku yahay qabyo loona baahan yahana in dastuurka la dhammaystiro waa kuwan xildhibaano mid a ah golaha shacabka oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan meelmarinta habraaca wax ka bedelka dastuurka dalka baarlamaanka soomaaliya maanta runtii wuxuu lahaa ajande aad iyo aad u muhiima ah, oo ah in dib loo eego oo la hagaajiyo dastuurka soomaaliyeed habraacii loo mari lahaa dastuurka in la hagaajiyo ayaa la keenay baarlamaanka laakiin nasiib daro xildhibaano tobaneeye ah ayaa fawdo sameeyey dagaal sameeyey mikrofoonadii googooyey markaa nasiib daray ahayd laakiin ugu dambayntii dee waad arkayseen baarlamaan xoog leh ayaa fadhiyey oo labada aqal ah waana la ansixiyey habraac runtii habraaca laba siyood ayaa xildhibaanada loo gaarsiiya xogta mid waxa weeye haarkoobi isagoo ah in baarlamaanka loogu qaybiyo midna waxa weeye guruubyaan ku jirnaa oo baarlamaanku wuxuu leeyahay guruubyo ay ku qaataan isagoo daatadu softi ay tahay marka softi baa laygu soo dira oo kutusi karaa waxaa lai soo diray markii baarlamaanku furmaaya ayaa softi laygu soo diray deedna waa akhriyey deedna isagaa ansixiyey maanta waxaan iskugu nimid xildhibaanada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka wuxuu ahaa ajendaha ansixinta habraaca wax kabeddelka dastuurka labada aqal waxaan maanta ay ku guulaysteen in ay ansixiyaan habraaca wax kabeddelka dastuurka waxaad ogtihiin dastuurkaani inuu noqday brojekti muddo dheer soo socday maanta waxaan ku guulaysanay in albaabka loo furo dastuurka uu bilaawdo hanaanka dastuurka wax looga bedelay waxaad ogtihiin saaxiibbo badan oo isku dayaya inay ka hor tagaan in dastuurka laga hor tago waa duubnay waan haynaa waa koob iyo toban xildhibaan oo is-hor istaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guulaysatay inay habraaca maanta meel mariso waana guul taariikhi ah waxaan arkayay qodobka lixdan iyo labaad ee dastuurka ayaga oo soo qaadanaya oo sheegaya mar walba inaysan labada gole isku imaan karin qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa guddiyada sidaas daraaddeed maanta beej cusub ayaa u furmay ummadda soomaaliyeed qodobada dastuurkana waa laga wada hadli doonaa baarlamaankan waxaan aad ugu ammaanaynaa ah, dadaallada ay sameeyeen ah, qawaaniintii iyo shuruucdii ay ansixiyeen waxaa ku suuro gashay waddankeena in cunuqabateen tubka laga qaado in waddankeena maxaa lalahay deentii lagu lahaa oo caalamka ku lahaa uu ka cafiyo sidoo kale waxay suuragelisay taas in ah, waddankeena ururo caalami iyo hayado caalami uu ku biiro marka maanta waxaan haysanaa dawlad awood u leh inay adduunka la tacaamusho oo hubkii ay u baahan tahay iyo wax walba ay u baahan tahay keensan karta marka haddii dastuurkan la ansixiina waxaan aaminsannahay awooddii dawladda inay sii dhammaystirmaysa waddan aan ah, dastuur lahayn waa waddan aan dawlad lahayn waay marka in dastuurkeena la dhammaystiro oo laga shaqeeya aad ayaan u soo dhowaynaynaa xildhibaanada ah, saaxiibadeenna ee ka shaqeeyey ee gartay inay in ah, dastuurka laga shaqeeyana aad ay u mahadsan markii dastuurka la gaarana ka shaqayntiis waa lagu kala fikir duunaan doonaa laakiin taas dhib ma aha mar walba waxaan raacaynaa maxaa la dhahay meesha loo badan yahay iyo xildhibaanada codkooda ayaa muhiima eh. marka waxa ay noo muuqato rajo aad u wanaagsan ifafaallo aad u weyn ah, dowladdan eh, maxaa la dhahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo xildhibaanada haddaan nahay waxay qaadeen tallaabo aad u weyn wax dhowr iyo toban sana la qaadi waay ayaa laba sana gudahooda maxaa lalahay hadda lagu guulaysanoyaa marka taas tallaabaad wanaagsan waay marka soomaali oo kumeelgaarnimadii ka baxday soomaali oo dastuurkeeda kumeelgaarnimadii ka baxay soomaali oo dhammaystiran oo caalamka la jaanqaada ayaa inoo muuqda marka shacabka soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo guulaysta soomaaliya waxaan u rajaynaynaa inay ka shaqeeyaan Eh, dastuurkan sidii loo dhammaystiri lahaa shacabka soomaaliyeed meelooba ay joogaan maamul goboleedyada iyo maxaa la caasimada iyo dal iyo inay afkaartooda nala soo wadaagaan say u arkaan dastuurka wixii lagu dari lahaa wixii laga dhimi lahaa qof walba afkaartiisu kasoo dhiibta shacabka soomaaliyeedna afkaartooda waan tixgelinaynaa uh, dadka aan u joogno inta ayaga way u aagmatalna marka waxaan aad u bogaadinaynaa in dastuurka laga shaqeeyo waana waajib qaran waay waxyaabihii aan u dhaaranay waay marka uh, waxaan u dhaaranay inaan ka shaqayno danta dalka dadka iyo diinta marka dastuurka wuxuu ka mid yahay danahaas marka uh, dastuurkeennana waa dastuur diinta ku salaysan waay waa qodobkiisa wuxuu tilmaamaa in shareecada islaamka ay saldhig u tahay marka dastuur waafaqsan shareecada islaamka oo mabaadi'da iyo maqaasida shareecada islaamka xoojinaya waay marka waxaan aad u bogaadinaynaa dastuurkaas oo qabyada ahaa in la dhammaystira bismilah alxamdulilah uma asalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah marka hore waxaan bogaadinayaa shaqada guddoonka baarlamaanka maanta uu qabtay waajibaadkii aan u dooranayna uu nagu hoggaamiyey sharciyadduna maanta inay shaqaysay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uma afduubnaan karo tiro xildhibaano ah oo diidan inuu dalkan hor u socdo sidaan ognaa baarlamaanku wuxuu ku kala baxaa cod codkiisuna baarlamaanku maanta wuu shaqeeyey baarlamaan xildhibaanada uu damiirkooda shaqaynayana maanta waxay u codeeyeen in la ansixiyo habraaca ansixinta dastuurka kaasoo ahaa maanta waajibaadkii ugu weynaa ee aan halkaan u nimaannay waxaan rabaa inaan halkaan saddex fariin ka dir mid waxaan u dirayaa shacabka soomaaliyeed mid waxaan u dirayaa laamaha kala duwan ee dowladda midna waxaan u dirayaa siyaasiyiintii hore ee waddankan hore u soo xukuntay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambal baryo maanta waxaan idiin ballanqaadayaa ama aan idiin sheegayaa in ay joogaan xildhibaano damiirkoodu shaqaynaayo isla markaasna aanan damiirkoodu marnaba cid bannaanka joogta iyo cid shisheeyaba aanan waxa ay rabto baarlamaankaan ka hirgeli karin baarlamaanka wuxuu leeyahay xildhibaano wax akhriya dhallinyaro u badan sharciga waxa uu yahay fahmi kara diyaarna u ah sidii aad u dooratay inay idinkugu shaqeeyaan fariinta kale oo aan u dirayo laamaha kala duwan ee dawladdu waxay tahay waxaad ogaataan in baarlamaankan sidaan ognahay inuu sharciyo badan ansixiyey sharciyadii uu ansixiyeyna sababta uu ansixiyey inay ahayd in ay ku jiraan xildhibaanno curdun ah u heegan una diyaarsan inay dalkan dantiisa ka shaqeeyaan sharciyada waddankan horu u marinayana ay ansixiyaan isla markaasna aanayn marnaba dhegta u dhigin tiro xildhibaana oo shan iyo toban iyo wax la mid ah ee markaas isku dayaya inay hor istaagaan inuu waddankan dhaqaaqo hore uu u socdo fariinta saddexaaddii aan u diray siyaasiyiintii hore waxaan leeyahay siyaasiyiintu waxaa shalay ku kaambeengarayseen oo aad ku ololeyseen wuxuu ahaa inaad wax ka qaban doontaan dhammaystirka dastuurka ee muddada dheer soo socday sidaa darteedu maanta shacabka soomaaliyeed niyajab ayay ku ahayd inaad dhahdaan habraacii dastuurka lagu ansixin lahaa maanta iyo alla ansixinin ee hala diido ma ahayn waxa idinka filayeen ummadda soomaaliyeed haddii shara shaqadiinu agabteen maanta waxay ahayd inaad garab istaagtaan madaxda maanta joogto ee u helan wakhtiguna gelinaysa inay dastuurka ansixiyo dastuurka waa ansixinayaa soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin wallahi horta runtii niman tiro yar oo baarlamaanka ka tirsan saaxiibadeen ahaa buuqa sameeyey baarlamaanka waxa waa waa cod annagu dad baan matelnaa waxaa la rabaa cod in lagu kala baxo laakiin in foodo la suubiyo oo dad xildhibaanne eh oo qaranka u dhaartay inay foodo suubiyaan dalku waxaa la rabaa dad dana qaasale inuu dalku u joogsado lama rabo dalku inuu hor u socdaa la rabaa guulaa la gaaray maanta dastuurkan soddonka sano iyo ka badan waa qabyo lagu haayo intaan aqliga lahaynay intaan nooleen baan arkaynay inaan dastuurkii maanta annagoo xildhibaanno nasiibkeena u yeelan inaan aan maanta habraacis waxa la furaayo maahan dastuurka lama ansixin waxa waa habraaci waa laga doodi doonaa qaybo badan uu leeyahay oo lagu kala fikirduwanaan karo oo annaga fikirro qaara aan ka qabno dalkan marka in horu socdaa la rabaa dadkan dadku inay codeeyaan aan rabaa qof iyo cod annagoo qof iyo codaan rabnaa maaragtay shacbiyad inaan deegaan matalno waay hadda qofka baarlamaanaan layahay laba sana ku dhawaadaan layahay wax badan oo socday ma lahan lakiin markii dalkan uu qof iyo cod tago baarlamaanku xildhibaanku micnuu leeya wax walba uu suubinayaa marka waxaan rabnaa maanta wixii ka dhacay waa waxunay ahaayaan oon fiicnayn inkastoo hadda dhibaato weyn oo qof wax dhibaato ku gaaran aan rajaynayno lakiin waxaan rabnaa baarlamaanka inuu cod ku kala baxo sharciyada iyo xeeroosaadka in la ilaaliyo dalkaanu dalkan waa tagay waa tagay dalkan soo noqod ma lahan dayntu waa lacfiyey cunuqabataynta hubka waa la qaaday maanta cadow maanta cadow aan nahayo shabaab la yirahdo oo adduunka ugu daran cadow shabaab aan nahayo etoobiya waa artabadayna hunguriyeynaysaa marka dalku waa inuu baarlamaankiisa oo ansixiyo dastuurkan oo la gudagali doono maanta habraaciisa la furay guusha ugu weynoon gaarnayna ka mid tahay maalintainta baarlamaanka furnaa guusha ugu weyneed oo lagu baarlamaankii sagaalaad iyo tobanaad iyo dhammaan baarlamaadna soo dhaafay way ku dhiiran waayeen habraacan inay dastuurka ay furaan way ku dhiiran waayeen marka maanta guul waayo soomaalia u sooyata codadkaas aad maqlayseen waxay ahayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka hadlay aragtidooda kadib markii ay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka habraaca wax ka bedelka dastuurka dalka kaasi oo in muddo ah uu ay dood ka taagneed xildhibaano badan qaarkood ay markaa marka la eego maanta taageerin meelmarinta mashruucan ama habraacan wax looga bedelaya dastuurka dalka iyadoo tiro yaroo la sheegay markaa inay kasoo horjeedaan dhinaca kale xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxa ay markaa ay wax ka bedeleen jadwalka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir qoraal kasoo baxay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxaay ku sheegeen in ciyaarta kama dambeysta ee finalka la ciyaari doono maalinta sabtida ee soo socota ay taaradu ku aseysan tahay toddolabaatanka bisha janaayo sanadkan waxay sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed sheegeen in gebi ahaanbaa la baabi'iyey e, ciyaarida kaalinta saddexaad markaa in loo tartamo kooxda markaa kusoo bixi karta sida qorshe ahaa jadwalka hore ka muuqatay waxuu qorshe ahaa in e, marka la eego ay labada koox ee markaa kuwa finalka tiga labada kale ay ciyaaraan kaalin saddexaad kooxda u walow e, xiriirka kubadda cagta haatan gebi ahaanba ay laaleen oo keliya uun la ciyaari doono ciyaarta finalka todoabaatanka bishan janaayo weli barnaamij kulankaa degeysanaysaan keenina oon dagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana o dagal socotaan saaxiibayaale markaana qaramada midoobay iyo sidoo kale boqortooyada ingiriiska waxa ay markaa sheegeen in xalka keliya lagu soo afjari karo colaada ka aloosan bariga dhexe gaar ahaan eh, marinka khaza ay tahay in dadka reer falastiin loo ogolaado inay yeeshaan dowlad iyagu ka tashadaan ayadeeda iyaduna ay markaa leeyihiin waxay ka qaadeen qaramada midoobay iyo dowladda u k inay muhiim tahay in isra ay aqbasho in eh, markaa lasoo afjaro colaada taagan sidoo kalena soo jeedinta caalamiga ah ee ka imaanaysa madaxda caalamkana ay markaa aqbasho taasi oo ah in loo ogolaado dadka reer falastiin inay yeeshaan dowladda iyagu leeyihiin kana baxaan gacanta ee markaa israel oo iyagu ay isku fahmi waayeen habmaamulka sidoo kalena cadaawad badan ay ka dhexeysa oo soo jireen wasaaradda arrimaha dibadda ee u k qoraal kasoo baxay waxaay sheegtay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay safarro ugu tagi lahaayeen bariga dhexe si xukuumadda britain ay markaa u taageerto qaraarka qaramada midoobay iyo sidoo kale dalalka qaar ay soo jeediyeen ee la xiriira in dadka reer falastiin loo ogolaado inay yeeshaan dowlad ay iyagu markaa maamulkeeda leeyihiin iyagu ay doorteen sidoo kalena ay wax waliba markaa ay xoriyada u yihiin antonio guteres xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa sidaasoo kale isna sheegay in sida kaliya ay lagu soo afjari karo colaada bariga dhexe ay tahay in dadka reer falastiin loo ogolaado in ay markaa iyagu samaystaan dowlad ay iyagu leeyihiin ra wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay diiday isagoo sheegay eh, in eh, marka la eego israel aysan ogolaan karin falastiin iyadu ay u madax banaanaato wax weliba oo la xiriira maamulkeeda iyo sidoo kale marka la eego dowladnimadeeda bataana wuxuu sheegay inay khatar ku tahay amniga eh, guud ee israel iyadoo aan la ogeyn sida ay khatar ugu tahay balse kaliya waxa uu diiday soo jeedin ka timid madaxweynaha mareykanka joe biden iyo dalalka kale ee caalamka oo la xiriirtay in dadka reer falastiin loo ogolaado inay noqdaan dad iyagu markaa ka madax bannaan israel maamulkooda iyo dowladnimadoodana iyagu ay leeyihiin dhanka kale madaxa ama xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa antonio guteres waxa ugu yeeray eh, israel inay diido eh, marka la eego dadka reer falastiin ina iyagu dowladii shan ay tahay la aqbali karin lagana doonayo israel inay u hogaansanto baaqyada caalamiga iyo soo jeedinta caalamiga ee la xiriirta in israel ay aqbasho dadka reer falastiin inay noqdaan dad ka madax bannaan eh, israel dhibaatada israel ay ku haysana ay markaa joojiso diidmada iyo sidoo kale in la diido dadka reer falastiin ay xaq u leeyihiin iyaga iyo dadkoodaba inay yeeshaan dowlad ay iyagu leeyihiin waxay sii xoojinaysaa dheereyn kartaan khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin waxay noqon kartaa khatar caalami ah iyo mid gobolka ahba waxay sidoo kale meesha ka saari kartaa xasiloonida iyo nabadda bariga dhexe ayuu warbaahinta u sheegay antoni guteres xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa oo isagu markaa ka hadlayay arrimahan iyo fadhiga qaramada midoobana ka sheegayay inay muhiim tahay in la aqbalo dadka reer falastiin inay yeeshaan dowlad madax bannaan israel ay faragelinta ka dayso dhinaca kale xogayaha arimaha dibadda ee u k david cameron ayaa isna waxaa sidoo kale la filayaa inuu tago wadamada bariga dhexe gaar ahaan falastiin israel iyo dalal kale oo uu markaa dadaalo diblaansiyadeed wadi doono sidii loo soo afjaari lahaa xiisada ka aloosan ee marka la eego bariga dhexe dadka reer falastiin ayaa wajahaya dhibaato xoog leh iyadoo dad ka badan shan kun oo ruux ay ku geeriyoodeen duqeymo aan loo meeldayin oo ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan qeybo badan oo kamid ah khaza iyo weerar toos ay ka wadaan daanta galbeed taasi oo markaa la aaminsan yahay inay eh, dhibaato badan eh, ku hayso dadka reer falastiin dhinaca kalena maayarka gobolka belgrod ee dhaca xadka ukrein iyo ruushka waxauu leeyahay eh, diyaarad milatariga rushia ay leeyihiin ayaa burburtay kuna burburtay gobolka dhammaan dadkii saarnaana waa ay geeriyoodeen waxa ay shaaca ka qaadeen Eh, markaa xubnahan eh, raashiyaanka inay markaa sheegeen in diyaaradan ay markaa waday marka la eego xubno ay ku sheegeen inay hayeen carushad ushaqeystayaal eh, doonayay inay ka qeyb galaan dagaalka ukrein iyo rushiya walow markii hore wararka soo baxay ay sheegayeen in diyaaradan ay ahayd diyaarada ay leeyihiin ruushka hase ahaatee ruushku arrintaa waa ay diideen oo waxay leeyihiin marka la eego waxaa iskale diyaaradan oo ma saarnaa xubno ukreiniyan oo iyagu doonayay in ay eh, markaa ka qeyb galaan dagaalka ruushka iyo ukraine weli wax wara ah kama soo bixin xukuumadda ukraine oo la xiriira arintan hase ahaatee maayarka gobolka belgrod ee dhaca xadka ruushka iyo sidoo kale ukraine waxa uu sheegayaa in diyaaradan eh, military ay gebi ahaanba burburtay eh, sidaasoo kale dadkii saarnaayna markaa gebi ahaantoodba ay geeriyoodeen sida ay markaa iyagu warbaahinta u sheegeen xubnaha milatariga raashka gaar ahaana eh, maayarka eh, gobolka belgrod ee isagu dhaca xadka ukrein iyo rushia dhanka kale milatariga mareykanku waxay sheegeen inay weeraro eh, hor leh ay ku bartilmaameysadeen xuutiyiinta yemen oo ay sheegeen inay duqeeyeen meelo badan oo ay fadhiyo ku leeyihiin deegaanada koonfurta yemen ee iyagu ay maamulaan waxaay markaa sheegeen milatariga mareykanka taliskooda bariga dhexe qoraal ka soo baxay inay burburiyeen saldhigyo iyo fariisimo ay lahaayeen xuutiyiinta yemen ay sheegeen inay kasoo abaabuli jireen weerarada ku bartilmaameysadaan ciidamada eh, mareykanka ee eh, iyagu ku sugan qeybo kamid a ah ciraaq iyo dalal kale waxay shaaca ka qaadeen sidoo kale in xuutiyiinta yemen ay iyagu ka dambeeyeen weerar lagu bartilmaameysaday oo daroon loo adeegsadoysaday ciidamada mareykanka ee kusugan ciraaq iyo syriya qoraal kasoo baxay taliska dhexe ee mareykanka waxaa lagu yiri in ciidamada eh, wadanka mareykanka ay ogaadeen in deegaanada ay maamulaan yemen ee xuutiyiinta yemen ay ku sugan yihiin ee markaa laga soo riday lagana soo abaabulay weeraro ay sheegeen in lagu beegsaday maraakiibkaasi iyo sidaasoo kale deegaano ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga mareykanka ee dhaca marka la eego gudaha ciraaq iyo sidoo kale syria qoraal ka soo baxay mareykanku waxay sheegeen inay markaa burburiyeen fariisimo iyo sidoo kale saldhigyo ay leeyihiin xuutiyiinta yemen oo iyagu doonayay e, marka la eego in ay markaa ka qeyb qaataan e, amaba ay weeraraan gudaha e, deegaano kamida a ah ciraaq iyo sidaasoo kale syria iyo maraakiib ay doonayeen inay bartilmaameysadaan ee markaa isticmaalo badda xubnaha xuutiyiinta yeman ayaa iyagu sheegay in inta israel ama yuhuuddu ay xasuuq ku wadanta reer falastiin oo laga dilay in ka badan kun oo ruux lagana dhaawacay saddex iyo lixdan kun oo ruux dad ka badan aysan marnabo aqbali doonin inay markaa joojiyaan weerarada ay ka wadaan badda cas oo ay ku bartilmaameysanayaan marka la eego ciidamada mareykanka ama maraakiibta reer galbeedka ee iyagu isticmaala badda cas sidaasoo kale meelo ka baxsan ayay xuutiyiinta yemen iyagu weerari karaan sheegeen inay weerarayaan maadaama ay iyagu haystaan hub casri casriya ah oo ay siisay xukuumadda iiraan oo iyagu taageerta xubnahan xuutiyiinta yemen weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan aad socotaan saaxiibyaal k n n maxaxaaja maare iyo ilmuurugada

habeen heer ma joogine muraadkayga muraadkayga gaarka waan ka dhamaadanay ma joogine muraadkayga muraadkayga gaarka heestii minankiina ayaad maqlayseen waxaa ku wada luuqeynayay heestaana allah wada raxmadee ee fanaaniinta xalimo khaliif mongool iyo maxamed suleymaan tubaa waxaay dhextaarka barnaamijka kulanka ka heleen warbixin kaliya heese kale ayana socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta kale waxaa dunida ka dhacay ifraahim axmed ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun labaatan waa maalinta afariy labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan hadii aan la idmo saddex boqol afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii soomaaliya ee xilligaasi ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso midowgii maxkamadaha islaamka oo kamid mid ahaa guddoomiyihii golaha fulinta maxkamadihii islaamka shariif sheekh axmed maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii waxaa muqdisho laga furay xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya kaasi oo ku shaqeynaya xilligaasi magaca ah ambos haatana waxaa lagu magacaabaa howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee ansom maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labaatankii allaha u naxariistay fanaankii weynaa ee soomaaliyeed daawud cali masxaf ayaa ku geeriyooday magaalada jigjiga ee caasimada dowla deegaanka soomaalida itoobiya maanta oo kale sanadii kun sideed boqol konton iyo toddobadii kalgata ayaa noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee laga aasaasay dalka hindiya iyo tii ugu weyneed ee ay yeeshaan wadamada dhaca koonfurta qaaradda aasiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii in ka badan soddon kun oo ruux ayaa ku geeriyootay dhulgariir xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid a ah dalka jili maanta oo kale sanadii labadii kun koo iyo tobankii ku dhowaad afartan ruux ayaa ku geeriyootay boqol iyo siddeetan kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qaraxyo lagu weeraray garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka ruushka maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo labaatankii saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga burkina faso ayaa warbaahinta dowladda kaga dhawaaqay inay afgambi kula wareegeen taladii dalka iyagoo xukunka ka tuuray madalkaasi rooj kabore ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun saddexiy labaatankii qobowgii ugu darnaa tobankii sane ee lasoo dhaafay ayaa dalka afghanistaan ku dilay in ka badan boqol shan iyo labaatan ruux iyada oo in ka badan toddobaatan kun oo xoolo ahna ay dhaafeen dadkii lahaa guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraaxoona la socodsiinaysa xubintii maanta o kale waxaa duurida ka dhaca warbixinad kale barnamijka dnograda saraakiil ka tirsan ruushka ayaa faahfaahin ka bixiyey diyaarad ku burburtay belgrod oo dhacday xadka ruushiya iyo ukraine diyaaradan waxay sheegeen inay siday in ka badan shan iyo lixdan kamid a ah maxaabiis ukrainiyaana ah, waxaana diyaaradan lahaa militariga ruushiya waxayna ku burburtay belgrod sida ay sheegeen qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka waxaa lagu sheegay in eh, marka la eego eh, diyaaradan oo ahayd diyaarad militari oo ay ruushku lahaayeen sidayna in ka badan shan iyo lixdan maxaabiisa iyo sagaal kale oo xubno kale ah waxay markaa ku burburtay qeybo kamid ah xadka rusia iyo ukrain gaar ahaan belgrad ruushka waxay sheegeen diyaaradan ay soo riday ukrain oo ay ku eedeeyeen inay iyadu mas-uuliyaddeeda leedahay burburka soo gaaray diyaaradan iyo dadka ku dhintayba dadka ku dhintayna waxa ay markaa gaarayaan lix iyo toddobaatan ruux sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka belgrade waxay aada ugu dhowdahay eh, ukraine waana xadka inta badan waxaa weeraro ka geysanayay eh, marka la eego diyaaradaha dagaalka ee ukraine oo iyagu eh, markaasi dhowr mar weeraro ka geystay mas-uuliyadda weeraradaana sheegtay iyagoo inta badan aysan jirin cadeymo muujinaya in ukraine ay guulo badan ka gaartay duqeymaha halkii loogu talagalana marka ay gaareen sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi rushiya ayaa sheegay in ukrein ay iyadu mas-uul ka tahay mas-uuliyaddan ay qaadanayso diyaaradan iyadu ay soo riday weerarkan ay sheegeen inuu ahaa eh, mid bahalnimo ah oo ay ku xasuuqeen isla iyaga xubnahooda maxaabiista ah ay gacanta ku hayeen ruushka diyaaradda waxaa saarnaa in ka badan shan iyo lixdan ruux oo maxaabiisa iyo sidoo kale sagaal ruux oo kale waxay diyaaraddu eh, maraysay eh, belgrod waxaa soo riday milatariga ukrain oo iyagu weerarada geystay ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee rushia ukrain dhankeeda kama aysan hadlin in markaa iyadu ay mas-uul ka tahay diyaaradan la sheegay in ay waday maxaabiis la filayay inay gaaraan ukrain oo markaa ruushka kasoo ambabaxay lana filayay inay markaa dhaafsadaan maxaabiis xubnaha ruushiyaanka iyo ukrain mana jiro ilaa haatan wax war ah oo kasoo baxay xukuumadda ukrein oo la xiriira diyaaradan lagu eedeeyin iyagoo ay markaa rideen ama ay burburiyeen dhinaca kale finland oo iyadu dhowaan sanadkii lasoo dhaafay ku biirtay gaashaanbuurta nato ayaa iyaduna markaa waxaa leeyahay waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho markaa madaxtinimo taasi oo dhabaha u xari doonta waayaha cusub iyo taariikhda finland marka la eego tan iyo markii haatan ay ku biirtay gaashaanbuurta nato wadankan oo isagu mid kamid a ah xuduudaha ugu weyn yurub laleh dalka ruushiya sidoo kalena kamid ah wadamada saameynta badan ku leh marka la joogo ee qaarada yurub dhaqaale ahaan iyo sidoo kale marka la eega siyaasad ahaanba waxa uu inta badan u doortay inuu ku biiro gaashaanbuurta nato sidii uu kaga hortegi lahaa weerarada iyo cabsigelinta raashka kaga imaaneysa mar waliba iyagu waxa ay markaa finland ay kamid ahaayeen wadamada ama lagu tilmaamaa mid kamid a ah wadamada ugu dhaqaalaha badan qaaradda yurub iyadoo oo dadkoodana ay soo saaraan eh, marka la eego waxsoo saar eh, gaaraya laba boqol saddex bilyan oo doolarka mareykanka ah waana waxsoo saarka gudaha oo ay ka helaan oo loo yaqaano gross domestic product taasi oo ka dhigan in eh, qofkiiba uu soo saaro inkam gaaraya koob iyo konton kun oo doolarka mareykanka ah waana in ka badan inta daraasiin dalal ah oo ku yaala caalamka ama dalal caalamka ku yaala ay soo saaraan tirada dadka ku nool finland oo dhan waxaa lagu qiyaasaa shan dhibic shan milyan waxaana markaa laleeyahay waxaa aada u badan dalkan waxsoo saarkiisa oo dadka dhaqaalaha ayay markaa aada waqti u geliyaan sidii usoo saari lahaayeen waxaana leeyahay axad soo aadan ayaana la filayaa in loo dareero doorashada madaxtinimada ee wadanka finland iyadoo wareega koowaad uun usoo dhammaan doono maalinta axadda halka februari koob iyo tobankeeda gebi ahaanba markaa wareega labaad aadi doono oo markaa kadibna lagu aamin doono qofka noqon doona hogaamiyaha wadanka finland kadib sanado badan oo xukunka hayay saurino ninisto markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay war ma haysiina beriga waxay mareen tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos war cabdulowbow maclimasaarkii dani baa laadahayaa waar wallo weynay waa ka soo daraysaane lo kala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon waaqlo tuur tuurninkii oo ku taale ma la tuse tabta u seehde ma loo tilmaamaaye warwaaqla waxay ka maraysaa adigoon waxba la yaabin tala waa wareertaa tiir waa jabaa lahay tala wadaagaana la yiriye beriga dastuurka waa lagu kala baxay haye salaan kala taga yaleerey war looma dhamma cid ku kala bixi kadhaana ma jidho war bashiirow halgan baa lagu jira horseedkii wuu dhaqaaqay soo hareeristaag meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte <laughs> arbashiir dherowgeega baarlamaanku wali ku dhiiday horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalkaba kuwa jar waalmadayow intaannu garanayna way dhaaftee xalay madaxweyne muuse biixi haya heshiiska itoobiya waa ka naqdi miyuu yidhi tush mi'ing ah wari warikaasina kaahinbu ha ka yidhi cirkay badda iyo dhulkaba soomaaliya laga xukuma waar muusaaba sheegay warka hanaga qasinee barsuga hayah noo qaneecaadihe war muuse bixi mid shaqaala oo xafiiskiisa ka tirsan ayuu weriye ka dhigtay wuxuu doonayay weydiiyey laakiin waxay ugu dareen wuxuu yidhi hawada soomaaliya hadda ka hor qaybna la siiyey ayaanu diidnay dee xilligaa dadkii joogay ayaa khaladkaa lahaayoo tani ma dhacdeen adya waaqlo waa waalantae waxaa lagu yidhi dastuurkii tobanka iyo dhowrka sano leysku heestaa baarlamaankii ansixiyeen war muuse bixi dib ugu celiyey guursida war hadda buntland calimasaar bay ku jidhaa waxay ka ogtahayna ma jidho war bashiirow miyaa lagu dhihin meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe war waa iska labada gol ee baarlamaanku maanta waxa ay ansixiyeen waa habraaca dhammaystirka dastuurka waxaana looga hadlayay shuruucda loo marayo iyo wadada lagu ansixinayo dhammaystirka dastuurka labada arrin ee ugu weyne waxay sheegayaan marka gudiga dastuurka ay soo jeedayaan wax kabeddelkiisa qodobada laysku raaco baarlamaankuna uu ka doodo in cod labada gol ay u qaadi doonaan nuuqolka dastuurka u ansixiya baarlamaanka waxaa loo dirayaabaa la yidhi meelmarinta madaxweynaha wuxuuna dhaqangelayaa marka lagu soo saaro faafinta rasmiga ah qodobka ugu dambeeya dastuurka lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee dhammaystiran ee dastuurkii buuxay ee soomaaliya waxaa goortii ay habboonaato ee daruufuhu saamaxaan loo bandhigayaa shacbiga jamhuuriyadda si ay si kama dambaysa ugu ansixiyaan afti dadweyne war hadda cabdikuuse goorta inoogu dambaysa ergad waa dhammaystidhaye hadde ma kala lumay war tadsuurki iyo kumarmarsiyooda jireen waa basku dhammaayana berandi meel fagaare ah roogsadaan haddaad i doorataan dastuurkiibaan dhammaystiri doona seekeera doonanhe aryaadhaha war ma haysiina beriga xildhibaano labaatan ku dhow baarlamaanka buuqay ka abuureen oo ansixintay ka soo horjeedeenaa la yidhi war cabdilow tabanay ahaayeene ha dambaabin warba waarintooda habraacan dawladu fudhay eh. wa albaab furan cidii timaada wax ku darsanayaaninbashiirow haddaad wax ku darsahayso anigu kaama hor jooge eh. xildhibaanadi diidanay iyo koorororga eh. aa ah, korkoora lagu ansixiyey hadda boqol iyo siyeetan xildhibaanahana codaysayaa la yidhi iyo labaatan iyo dhowr aqalka saraa waxayse ugu darreed xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo gacanta taagayo moobeel wax ku duubaaya in gacantiisii tirada gashay xildhibaanada diidanowna hee ka mid ahay miyaan halku gaadahayaa war maalmihii soo dhaafay qoraalladii ka soo baxayey sheikh shariif iyo kayre farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qaar kaloo badan rag kalsooniyu ka muuqatay u ekaayeene laylaha maanta shan iyo toban dhaafi waayeen bowa doorashadii ka hor deliba waa tii lahaa baarlamaanka soomaaliya isagaa haya war biyaasha hoosan iska taabadaasaqmaayna lafta garenganoo la ansiiyo ogolaay war dad badanaa maanta waxaa u shidan wixii i heelaan la yaabayla yaabay wixii i heelaan la yaabay shidan ma buurbaan shalow ka soo idhi ma bacbaa iisan qadhay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay waaqlow buurley kortii bohollay ka dhiidii noobaagtay bariyey mahna baalgalaaso naw madayna waa ka war maxaa naga qabsaday warwaaqlow gooja caddaya layskuma hayo gudan ugaaleede baddaad gadatay weeyaan waxaa loo gurmanaya meel aan ku harnaa hadeerma ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirte xaraashiyo xoolo jaban xaraashiyo xoolo jaban war meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ka hadhaa hadeer ma jirte kuriinka shaftaal waalan soohoma hareebasaeeray daraar widaay waar warlaweyne dastuurka la asixiyey qalannimada somalilan ma lagu xusay urbow anigu waxaan ohan lahaa dastuurkii la qaloociyo intaad qabyanoo ahayd qiimaad ku warbashiiroma lagu qanaada jiri war xildhibaanada qaarna waxay taagan yihiin eh. walaalayaal wax tagay tiigsimaad ma leh xala dhalay ka soo qaad miyaa loo qaaday aryadhaha lagu kala bax kaasoo waxaan dhihi lahay inta qaylada qabta eh. wax teega ilaa maa tiigsaade eh. timaadada la toosiya wax tega ilaa maa tiigsaade timaadada la toosiya war cabdullow anigu waxaan la yaabay mas-uuliyiinta ka soo hor jeeday qabyatirka dastuurka mid walbaa markuu musharaxa ahaa wuxuu ku khudbayn jiray haddaan ku guulaysto madaxtinimada dastuurka waan dhammaystirayaa codadka la soo saarana waxaa ugu darnay aye maragaa la soo qarxi war meesha qaraxyada lagu weeraray waacaad warbow dastuurka dowladdu fudhay hadda goormaa la xidhahayaa war waxaas anugu kuuma sheegin in raggii hadalkooda la soo saaray waxaa ugu darnaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo maantay baarlamaanka dhex taagnaa asagoo weliba diidan dhammaystirka dastuurka wuxuu hadda ka hor ku khudbeeyey nin ku dhiirada oo geesiya ayaa loo baahan yahay qabyatirka dastuurka wasiiradhaha xildhibaan sheekh shariif ba hadda ka hor waxa uu yidhi dhammaystirka dastuurka waxaa mas-uul ka ah lamada gole hadda dowladdan soo dhisi doonana shaqaday ka bilaabaysaa mahaas war kayro maanta hadlayo waa cambaaray ahale ansixinta habraaca dastuurka hadda ka hor wuxuu ku khudbeeyey haddaad i dastuur damboo qabyo lama maqleen warbow anigoo og wixii baarlamaanka dhacay ma ku daray waar wallaweyne haddaa qabyo qoraalkii ka baxdeen anagana ma ixtiraafkiina siisaan warwaaqlow meelaad ku hartaa hadeer ma jirte meelaad ku hartaa hadeer ma jirtee warbow berigii dastuurka la qorahayey anuu goobjoog baan ahaa garowan garowatu hadda madaxweyne farol arrintaa mas-uul nooga habaan waxaanu weydiinay waxaanu bacadka u taagnayn nin baa diyaarad la raacay wuu noogu jawaabay ilaa iyo haddan hadda sidii uu nooga maqan yahay walsninku haday bashiirow war madaxweyne muuse bixi oo la weydiiyey heshiiskaa noo galla etoobiya wuxuu yidhi weli waa qabyo ixtiraafkii kumay dhawaaqin arya waaqlow ma wareerta qabya nin keeraa dhammaystira miyaadan hore u maqlin war madaxweyne farmaajo oo markii dastuurka lagu kala baxay kadib soo hadlay wuxuu yidhi yihi nasiib darra ka weynu ma jirto midda maanta dhacday marka waxaan la yaabay odayga miyaan odaygii ahayn oo xitaa afar iyo tobanka oktoobar tana ka daran miyuu leeyahay oboyaantii badbaado qarantani makala daraatay aryaadhaha madaxweyne farmaajo ummadda midnimadeer ayaan la kala dhantaalin ou yidhi war hadda cabdilow meelow ku haraa hadeer ma jirte meelow ku haraa hadeer ma jirte war xildhibaan farxiin muuminoo guddigii dastuurka ka tirsan waxay tidhi afarta cutub ee u wax ka beddelka dastuurka bishanbaa baarlamaanka loo gudbinayaa waxaana ku jira cutubyo muhiima sida ilaalinta xuduudaha dalkeenna maqaamka caasimadda iyo habka dowladnimo ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan oda wuxuu yidhi meeshu goob dagaal maahana waa goob lagu doodo xildhibaankii wax isku hayana aragtidiisa soo bandhigto taageerana ha u helo warbow ciyaartan buntland cid ka hadhalaysaa ma jidho war bashiirow adiga aan war hayne istaadiyow muqdisho waa buuxaa unuuna masiin lilidheelanoo isin laydhidheela waa erni warmadayo masale garuur ku duban ma yaal meeshan waar somalilan xildhibaanada nii jooga matelay xildhibaan islow ducaale waxa uu yidhi ma fahmin xildhibaanada diidan in dastuurka wax laga bedelo mana garan kurbada haysa marka waxaan la yaabay hayre iyo asagoo goormay kala furteen war siyaasadu dan joogtaa ay leedahay saaxiib joogtaa ma leh aryaadhaha samigay waxa uu yidhi hoo waxaan waana ku waayaayaan wali ku doonay waa waxaan waana ku waayaayaan wali ku doonay waa waareer war cabdullo yuusuf garaadoo sidaadoo kale shirbay waxa uu yidhi soomaaliya intaan isku mashquulsannahay eh. uma taageeri doona eh. inta nagu mashquulsan warcabdikuuso hore waxaa loo yidhi eh. adduun waa wareero waryasheeka ka hadha wadaadka waxwaashayo miinka munaafaqii wahay waa lalowgayo wanada wow siman yihiin barwaaqla waxaa kaloo la yidhi dhegihii allawaaniya weerdhanka war waxaa kaloo la yidhi dad waxaa u wacaanu kuuguna wanaag badan qofka waanadaadiyo wax ku qaato hadalkii warbow waxaa kaloo la yidhi walwelayo waayadan walaygu weye aryaadhaha warkii oo kooban idinkoon iswareerin waxaa la yidhi khilaaf aan lagu lawadin wakhtigii inayu lumin xubintii kalamaan iyo fariimihii ka waxay gabagabo wahayn barnaamijka kulanka guud ahaana wanagita dhegeystayaal barnamijka kulanka ood kala socoteen kairan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku fanaanka maxamed nuur griig heestii boodhare intaa barnaamijka lamid ku kulmi doona nabadgelyo

bulshada jacaylkana ay yeelay u beertay dhariisidiisii barashada jacaylkana ay yeelay ugu beertay cishada jacaylkana